bismillahi الرحmn الرaحيم alxamdu للahi رb العaalمين وصlى الlه عlى mحamedi وعlى آli mحamed rb اشhرح lii sdrي وysir lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan waxaan soo gaadhnay almamnuucu min asarfi oo waxyaalihii asalka ka baxay baan ku guda jirnay afar baan soo marnay alasmaa asita iyo almuhana iyo jamcu lmudakar asaalim iyo jamcu lmuanath asaalim mid bay noo laaban sooma oo kii shanaada marka baabkan insha allah waa soo khulaasayna waa iska sababta oo ah wuxuu u keenay un sheekhu lilmunaasaba oo waxyaalaha asalka ka baxay inuu inoo dhamaystiro unbuu usheegayahay baab gaar oo kitaabka dabayaaqadiisa ayuu si fiican ugu faahfaahinaya maadaama baab gaara uu ku imanayo sheekhu uu guntay halkan lilmunaasaba unu u keenay insha allah carabku ma dulmarinana sidii faraha badni loo dul joogsan maayo sababtoo ah dee baab gaaraba u iman doona insha allah munaasaba darteed ma ugu sheegayaa wuxuu yidhi sheekhu saadku waa asalkii wamaa wa ilaa maa iyo shay mooyaane halkii hore ka soo reeba fa yurfacu lmarfuucu bidamatin wa yunsabu lmansuubu bifatxatin wa yujaru lmajruuru bikasratin halkaasuu soo ka baxaya marka wa yujaru lmajruur bikasratin muga baxaya oo ismiga maalansarifka ah kasre laguma jaro laakin maxaa lagu jaraa fatxa lagu jaraya maynan tahayn halkiibuu ka baxaya wamaa wa ilaa maa shay mooyaane maaga oo laa yansarifu aan sarfoomayn fa yujaru waa la jeri huwa maalaa yansarifka bilfatxati fatxa ayaa lagu jeri wadalika tusaale naxw biafdala mid ka fadli badan minhu zayd ilaa maca al alla jirkeeda xaalada uu yahay mooye maalaa yansarifu naxwu bilafdali kii fadliga badnaa aw bilidaafati ama idaafala jirkeeda xaalada uu yahay mooye maalaa yansarifu naxw biafdali com kiina ugu fadliga badan wuxuu ismiga maalinsarifka la idhaana wuu baxayaayo asalkii wuu ka baxaya wuxuuna uga baxayaa xaaladda jerka oo wayujarhu lmajruuru bikasratin buu ka baxaya ka majruurkee la jeriy kasraa lagu jeraya ilaa maalayansarifka mooyaane oo isaga maalayansarifka waxa lagu jerayaa fatxaa lagu jeraya fatxaa lagu jira laba shardi buu udhigay waa inana algelin ashaasi ama mucarafa noqoto ama zaaido noqoto waa mid labada waa inaan la idaafaynin oo hadday algasho waa min khawaas asma soo ma munصarif buu noqonaya haddii la idaafeeyana idaafadu waa min khawaas asma muxuu noqonayaa munصarif iska noqonaya marka ismiga maansarifka sheekuna tacriif buu sheegayaay waa kulu smin mucrabin bilxarakaati shaabaha lficla biwujuudi cilatayn farciyatayni mukhtalifatayni fiihi min cilalin tiscin aw waaxidatin taquumu maqaamahuma waa meydha aljurumigi intaas maan akrijina soo ma waa ismi kasta oo mucraba la iyo xarakaat ficil buu shabahay wuxuu ka shabahay laba cilo ayaa laga helay oo farciyatayna oo kala duwan oo sagaal cilo ka mid a ama hal cilo laga helay oo labadaa cilo booskooga joogsan karta mayna intaas inu aan jiri markaa u fiirso ficilkay laba cilo ku jiraan laba cilo oo farca ficilka ku jira labada cilo waa maxay ishtiqaaquhu min almasderi wa اxtiyaajuhu ila alfaacili ficilka halka laga keenaa wlmasdaru aslun wa ayu aslin wa minhu yasax ishtiqaaqu lficli soo ma ishtiqaaquhu min almasderi wa اxtiyaajuhu ila alfaacili waa laba cilo labada cilo labaduba waa farc sababta oo ah muxtaajka iyo muxtaaju ilayga kee farca ya ka baahan iyo ka loo bahanya kee farca muxtaajka baahan de soo ilayguna waa maxay asal mushtaa iyo mushtaqu minhuga kee farca mushtaa farcade mushtaqu minhuna waa asal markaa u fiirso barabo xuruufteeda ayaa laga keenay barbi markaa barabo barab mayna mushtaqahayn de waa farac maxay farac ka tahay de master ah, ismigay farac ka tahay haye ficilka macnihiisa xilli maa uu dhamaystirmaya oo la helaya markuu qaato dee faacil marka la helo markaa ficilkii muna ismi buu ubaahan yahay laba ciloo farci mayna ku jirin way ku jiraan soo hadaba ismi kasta aynu ka helnay laba cilo oo faracana ficil buu shabahay maadaama oo ficilu shabahay ficil wixii loo diidi jiraa loo diidayaa macnu intaasu kusoo ururaya ficil maxaa loo diidaa ficil maxaa loo diidaa ficil ya ficil dee lama tanwiiniyo loo diida ficilka de maa sarfiga loo diidin sarfiga waa maxay fi halaathatu aqwaal saddex qawl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay asarfu huwa tanwiinu waa sida ina maaligu sheegeen sarfigu waaba tanwiinka laftiisa qowlka labaadna wuxuu odhanayaa asarfu huwa aljaru bilkasra waa in lagu jaro ismigan kasra waa in lagu jiro qowlka saddexaadna asarfu huwa aljaru bilkasrati maca tanwiin kasrana waa lagu jaraya tanwiintina way la socotaa saddexdaa qowl baa ku jira haddii aad sarfi sarfi haddii aad maqashaan marka waa inaad fahantaan ismigaas waa sida insha allah isagoo faahfaahsanna kitaabka akhirkiisu inoogu iman doonaa horena waad soo aragteen wax nagu cusub maa hadde wamaa wailaa ma ismi mooyaane maaga oo laa yansarifu aan sarfoomayn huwa maagu fa yujaru waa la jeri huwa maa laa yansarifka bilfatxati fatxa ayaa lagu jeri naxw biafdala minhu mid ka fadli badan iminka u fiirso afdala dee waa la jeray maxaa jeray babaa jertay ma la hoos dhigay ma kasra lagu craabay la maxaa lagu craabay fatxo niyaabatan an kasra waa maa naaba fi xaraka an xaraka ilaa maca al alla jirkeeda xaalada uu yahay mooye al haddii ay gasho ka waran muxuu noqonayaa munsarif sababtu waa maxay de ashwa min khawaas asma min khawaas asmain markaa shabihitaankii ficlu shabahiga meesha ka baxday de mana ka bixin de asalkiisa buu ku noqonaya marka naxw bilafdali kii fadliga badnaa aw bilidaafati idaafo la jirkeeda xaalada uu yahay mooye idaafada gaar ku ismiga sooma maa shabihitaankii ficlu shabayaa meesha ka baxday soo ma markaa munsarif buu iska noqonaya de naxu biafdalikum wuxuu yihi sheekhu albaabu baabka baabka alkhaamisu ee shaneeya baabkaasoo mimaa kii kamida kharaja ka baxay huwa maagu can ilasli asalka ka baxay maa ismi weeyi laa yansarifu aan sarfoomayn wa huwa maagaasi maa laa yansarifkiihi ma ismi weeyi fiihi ismiga dhexdiisa ay ku sugnaadeen cilataani laba cilo cilataanka oo farciyataani laba farac loo nisbeeyey ah cilataanka oo min cilalin cilooyin kamida cilooyinka oo tiscin sagaala ow waaxidatun ow ma soo qadar ow ow ma ismi weeyi ow amase huwa maalaa yansarifku ma ismi weeyi fiihi ismiga dhexdiisa cilatun cila ay ku sugan tahay cilada oo waaxidatun keliya cilada oo minhaa cilalkaa sagaalkaa ka mid a cilada oo taquumu istaagi hiya ciladu maqaamahumaa ay maqaama alcilatayni labada cilo booskooga istaagi maxay isku istaagi biistiqlaali manci sarfi sarfiga diidistiisa la gaar noqoshadeeda aw fi ifaadati thiqali culays faa'iideynta ayay ku joogsanaysaa booskii labada cilo booskii labada cilo intan waa basiid marka mala yanصarif waa waxa laga hela laba cilo labada cilona waa laba cilo oo faraca sagaal cilo inay kamid yihiin iyo maaha hal cilaa laga helay halkan cilnana waxay joogsanaysaa labada cilo booskoogi waataynu labo qaybin jirnay labada maxay ahay labada qaybood maa yastaqilu bimanci sarfi iyo maa laa yastaqilu bimanci sarfi mana inti unahayn inti un weeyaan wuxuu yihi albaabu baabka alkhamisu ee shaneeya baabka oo mima kii kamida ah kharaja ka baxay huwa maagu can asli asalka ka baxay ma ismi weeyi ismigoo laa yansarifu aan sarfoomin huwa maagu wa huwa maagaasi maa laa yansarifkiihi ma ismi weeyi cilataani laba cilo cilataankoo farciyataani farciyataankii fiihi dhexdiisa ay ahaadeen cilataankaasoo min cilalin cilooyin kamida ah, cilooyinka oo tiscin sagaala tiscatin ha odhan de ya waad fahmaysaa ma waayahay o amase ma ismi weeyi fiihi dhexdiisa cilatun cila ay ku sugnaatay cilada oo waaxidatun keliya cilada oo minha cilalka sagaalka kamida mid cilada oo taquumu istaagihi hiya ciladu maqaamahumaa labada cilo booskooda bistiqlaali manci srifi way isku istaagi o fi ifaadati hiqali ama culays faa'iideyn haddaba fel awalu ka hore ka hore waa kee ismiga laga helay ya cilatayinka ila socda fel awalu ka hore laga helay cilatayinka waa maa laa yastaqilu bimanci sarfiya ka faatimata faatima oo kale weeyi faina fiihi damiirka waxaa iskaga celisaa lafdu faatima iska dhe fa ina tacriifa tacriif wa ta'niitha iyo ta'niif ayaa kaa-inun ahaaday fiihi ay fii lafdi faatima lafdiga faatima waxaa ku dhex sugan tacriifnimo iyo ta'niifnimo tacriif oo calamnimo ah iyo ta'niif oo dhadignimoa wa humaa labadani labadee tacriifka iyo ta'niifku cilataani waa laba cilo cilataanka oo farciyataani laba farac loo nisbeeyeya cani tankiiri nakirayntay farac ka yihiin watadkiiri iyo laba intay farac ka yihin muxuu ku leeyahay faatima laba cilaa ku jira labada cilo ku jira waa maxay waa calamnimo tacriifku calamnimo kaaga jeeda waa calamnimo iyo ta'niisnimo labadan cilo ee faatime ku jiraana labada ciloba waa farac ila waa ki kusoo yidhi maxay maa fihi cilataani farciyataani buu labada ciloba waa farac oo maxay farac ka yihiin tankiir iyo tadkiir bay farac ka yihin tacriifka oo calamnimada ihi tankiir bay farac ka tahay oo munakarnimada iyo tariif iyo calamnimada midkee asala ya dee tankiirka asala tankiirka ayaahe asala arajul xili la helaya marka rajulun la arko rajulun saw nin maa kolkaad ninka aragtid baad ohan kartaa arajul algulaam xili imanaya de horta ulaam waka tusaale gaama bay keeni jireen dakaamika waan ka weynaane qofka qabigaa loogu tusaaleeya waa maxay wulida lifunaanin mawluudun hebel xala ilmaa loo dhalay muna nakiraan fa sumiya biaxmeda aw bifaatimata maxaa loo bixiyey ilmihii la dhalay ya axmed ama faatima loo bixiyey u fiirso midkee dambeeyey macrifanimada iyo iyo nakiranimada midkee horreeyey dee markii hore mawluud bu ah xillimu magacii miday markii la helay dee nakiranimada aslahayd soo maa markaa u fiirso tacriifkan faatimo ku jira he waa farac muxuuna farac ka yahay tankiir buu farac ka yahay wa taniid ku jiraana waa muxuu farac ka yahay tadkiir luqa alcarabiya markaad joogtid qaa'imatun ma odhan kartid ma heli kartid ilaa qaa'imun aad heshid mooyaane markaad qaa'imun heshid baa taa ku dari karta qaa'imun nin taagan qaa'imatun gabarh taagan muslimun nin muslima muslimatun gabar muslimada mu'minun nin mu'mina mu'minatun gabarh mu'minada markaa taniidkina siduu noqday muxuu farax ka noqday dee tadkiirka markaa tadkiirka yeeshay lafdigii mudakarnimo ayaad lafdigii maanafnimona heli kartaa markaa laba cilo cilloo ku sugnayn intaasn wey falawalu ka hore ka faatimata faatima oo kale weeyi faina fiihi ay faina fii lafdi faatima faatima lafdigeega waxaa ku sugan atacriifu calamnimo wa taaniitha iyo dhadhegnimo wahumaa labadaa cilo ee ku sugan waa tacriifka iyo taaniidke cilataani laba cilo weeyi cilataankoo farciyataani laba farc noo nisbeeyaya cani tankiiri nakiraynta ayay farc ka yihiin watankiir iyo labaynta wathani ka labaad ka labaad ke maa yastaqilu bimanci safi waka waa la istiqlaalaya la madax banaanaan kara sarfiga inuu diido naxu masaajida masaajida iyo wixii lamid awey wa masaabiixa faynusyaalla iyo wixii lamid awey fa inahumaa masaajida iyo masaabiixi jamcaani laba jamc wey waljamcu jamcuna farcun farac ayuu ka yahay min almufradi min almufradi bimacnaa ay can lmufradi min bimacnaa can ya can buu qoraya ya waljamcu jamcuna farcun farac ayuu ka yahay min almufradi mufradku fara ka yahy can ilmufradi mufradku farac ka yahay an mufradi mufradka ayuu farac ka yahay wasiiqatuhumaa hay-adoodna wasiiqatuhumaa siiqada hay-adu ujeeda hadda wasiiqatuhumaa masaajide iyoiyo masaabiixa hay-adoodu siiqatu muntahaljumuuci jumuucda dhammaanshohooga siiqadooda iyo hayadooda adooda weeyi wa manaa haada wa macnaa haadihi siiqati wa macnaa tani macnaheeda tan asiiqati siiqada a ana mafaacila mafaacila wa iyo mafaaciila waqafat waxa istaagtay aljumuucu jumuucii ayaa istaagtay cindahumaa ay cinda mafaacil wamafaaciila mafaacil iyo mafaacila agtooda jumuucdii baa isku taagtay wantahat way dhammaatay hiya jumuucdu ilayhimaa mafaacile iyo mafaacile ayay ku dhammaatay oo falaa tatajaawazu ka gudbi mayso hiya jumuucdu humaa mafaacile iyo mafaacile ka gudbi mayso oo falaa yujmacaani la jamcin maayo mar falaa yujmacaani mafaacile iyo mafaacile la jamcin maayo maratan mar marada oo ukhraa kale bikhilaafi hayrihima haadani soo qadar haadani labadan wasani multabisaani waxay ku dheehnaadeen bikhilaafi hayrihima hayrkood khilaafkooda ayay ku dheehnaadeen oo min aljumuuci jumuucda ah fainahu hayrka iskaga celi fainahu hayrka qad yujmacu in la jamciya ayaa la arkaa taquul waxaad odhanaysaa kalbun ay wa aklubun ay yaalo ka falsin xaaladow la mid yahay lacag wa aflisin iyo lacago uma taqulu intaa dabadeedna waxaad odhan aklubun haaulaai kuwani aklubun waa ayaalo waa akaalibu iyo ay walaa yajuusu ma banaano fi akaalibe akaalibe kuma banaano an yujmaca ay jamcuhaa waa faacilkiiya in la jamciya ma banaano badu bacdu ay bacda wusuulihi ilaa mafaacila mafaacile inta u gaadhay dabadeed in la sii jamciyaayo mid banaan ma aha wa acrabun carab yaalo waa iyo carab kada kada madkuuri madkuurkay lamid yihin ma banaano fii acaariba acaariba kuma banaano an yujmaca in la jamciyo an yujmaca ay jamcuhu in la jamciya ma banaano kamaa yujmacu sida loogu jamcinayo aklubunba calaa akaaliba sida loogu jamcinayo wa aasaalun galabyaalana calaa asaylo galayaallo loogu jamcinayo fakaana aljamca jamci waxaabad moodaa qad takarara inuu soo noqnoqday huwa jamcu fiihimaa mafaaciliyo mafaacila fanuzilaa mafaaciliyo mafaacila waxaa la dejiyey lidalika litakraari ljamci soo noqnoqoshada jamcu soo noqnoqday dhexdooda mansilata jamcayni laba jamc booskood baa la u fiirsada marka ka ee la istiqlaalayo mancu sarfigu waa siiqada mafaacila iyo siiqada mafaaciila labadooduba waa laba jamc jamcuna wuxuu farac ka yahay mufradka jamc iyo mufradka midka asla rijaal xilli la heli karaa marka rajul la helo zayduna xilli la heli karaa marka zaydun la helo so maydaan fahmin marka jamci waa farac mufradkiina waa asal haye hadaba siiqada iyo hay-adoodu waa siiqada jumuucdu ay ku dhamaato jumuucda ayaa ku dhamaata macnaheedu waxa weeyaan ismi mufradaad jamcisay ismigi mufradki ee aad jamcisay waxaad ku jamcisay siiqada mafaacila ama waxaad ku jamcisay siiqada mafaaciila mar haddeed gaadhsiisay jamci oo aad ku jamcisay mafaacila ama mafaacila inaad sii jamciso jamac jamac kuma banaano jamculjamac inta ka dambeeya kuma banaano axaada luga alcarabiya intaasi ku intooote saxiix walala haddaad ismi mufrada jamcisay aad ku jamcisay siiqada mafaacila ama aad ku jamcisay siiqada mafaacila jamculjamc kalaa ii banaan ma banaana lagu leeyay waa intaa laakiin u fiirso haddaad ismi mufrada jamcisid laakiin aanad ku jamcin siiqada mafaacila ama mafaacila jamculjamc baa kuu banaan ilaa mafaacila ama mafaacilaad ka gaadhsiinaysa intaa misl fahni intaasuu ka warramay marka oo wuxuu ku yidhi jumuucdii jumucdan ujeeda waa jumuc taksiir buu ka wadaa jumuc tasxiix maa waa jumuc taksiirkii wey ile mafaailihi mafaaili mayna jamcu tagsiraan waa jamcu tagsir wey jumuucdiiba iyaga agtooda istaagtay oo bartaasi la dhaafin maayo oo mar kale sii jamcin maayo laakin waxa khilaafsan jumuucda kale muxuu ka wadaa ismiga mufradka aad jamcisay ee aanad ku jamcin mafaacil iyo mafaaciila iyaga inaad sii jamcisa banaan tusaale keenay kalbun egamuna ay keliyahayn maxaad ku jamcisay afcul oo jamcu qilo loo yaqaano gaari doonaa insha allah haye hadaba maadaama oo kalbun aklub aad ku jamcisay ma ma sii jamcin kartid ba la de aklub ma aha mafaaciliyi mafaacil muu yahay maadaama oo aanu ahayn aklub waad sii jamcin karta maxaad ku jamcin akaalibaad ku jamcini oo ah siiqatu muntahal jumuc mar haddaed akaaliba gaadhsiisayna maad sii jamcin karta ya may halkaa dhaafin maysid marka marka khulaasada wuxuu noqonayaa shayga aad jamcisay ee aad ku jamcisay mafaacil ama mafaacila inaad sii jamcisaa kuma furo laakiin ismiga aad jamcisay ee aad ku jamcisay biayri siiqati mafaacil aw mafaacila inaad jamcisaa banaan hadii ay gaadho mafaacil iyo mafaacilna inaad sii jamcisaa ma banaano inta ma isla markaa ka falsin iyo aflusin isaga waa tusaale oo wuxuu ku leeyahay sida falsinba aflus loogu jamciyo ayaad kalbunba aklub ugu jamcinaysa ilaha odhan aflus mahaa afaalise loo odhan waayo saaba ugama socdoba falsin sidaad aflus u jamcisid baad kalbuna aklubugu jamcin buu ka wada faanayta ka soco wuxuu ku yidhi waxaad ku jamcinaysaa acaariba carab weeyaan mufradku sida zamanba azmun loogu jamciyo zaman maxaa loogu jamciyaa azmun carabna maxaa loogu jamciyaa acrub maadaama acrub aad ku jamcisay siiqatu muntahaaljumuuc ayna ahayn waad sii jamcin kartaa maxaad ku jamcin acaariba mar haddaad acaariba gaadhsiisayna inaad sii jamcisahay ma banaano waa arrintaa misle haye ufid halkana wuxuu yidhi ma banaano acaariba in la lasii jamciya kamaa yujmacu aklubun calaa akaaliba sida aklub loogu jamciye akaaliba asaalna loogu jamciyey asilba asal lagu jamciyey asil waa galabta keliya asaalna waa galabyaalka asaal loogu jamciyey macnaheega halkana fahma wuxuu u jeedaa acaaribi maadaama oo iyadu ay noqotay mafaaciila inaad sii jamcisaa ma banaano oo sidaad aklub akaaliba ugu jamcisay eeg aklub isaga akaalibaad ku jamcisay soo siday taasi u banaanay tan u banaanaan mayso sababta oo ah tani siiqadii bay kaa gaadhay ka hore aklubna markaanad akaaliba ku jamcin siiqadii muu gaadhin isagu de or misl faninta markaa basiir beelata laqmada eega wathani ka labaad nahu masaajida masaajida iyo wixii lamid aweeyi wa masaabiixa iyo masaabiixa iyo wixii lamid aweeyi fa inahumaa masaajida iyo masaabiixi jamcaani waa laba jamc waljamcu jamcuna farcun farac ayuu ka yahay an ilmufradi mufradka wa siiqatuhumaa labadan siiqadooda iyo hay-adooduna siiqatu muntahaaljumuuci jumuucda dhammaanshahooga siiqadooda weeyi wa macnaa haada muntahaljumuuc ayuu kuusii macnaynaya wa macnaa haada arrintaa macnaheedu ana mafaacila mafaacila wa mafaaciila iyo mafaaciili waqafat waxaa joogsatay aljumuucu jumuucdii ayaa joogsatay cindahumaa mafaacile iyo mafaaciile agtooda wantahat way dhamaatay hiya jumuucdii ilayhimaa mafaacilayo mafaacila ayay ku dhamaatay oo falaa tatajaawasu gudbi mayso hiya jumuucdu humaa mafaacilayo mafaacilo kasii gudbi mayso oo lasii jamcin maayo masla fahnaynta oo falaa yujmacaani la jamcin maayo mafaacilayo mafaacila maratan maro marada oo ukhraa kale mar kale lasii jamcin maayo haadaani labadan wasni multabisaani laba ku dheehan weeyi bikhilaafi hayrihimaa hayrkood khilaafkooda ayaa ay ku dheehan yihiin hayrkood min aljumuuci jumuuciyaalka kale ah fainahu ayrka ayrka aan labadan ahayn de qad yujmacu in la jamciya la arkaa in la jamciyo ayaa la arkaa taquul waxaad odhan kalbun baad odhan taquul waxaad odhan kalbun ay wa aklubun iyo ayaalaad odhan ka falsin ka falsin falsin oo kale wa aflusin iyo aflus oo kale falsin waa markaa sidaad falsinba aflus ugu jamcinaysid ayaad kalbunna aklub ugu jamcin taasmina basiidayn uma taquulu intaa dabadeed waxaad odhan markaad kalbun aklub tidhi haaulaai kuwani aklubun waa ay yaallo wa akaalibu marka aklub oo jamac ahaabaad sii jamcisay jamculjamac baad keento maxaad ku jamcisay akaalibaad ku jamcisay walaa yajuusu ma banaano marka fii akaaliba akaaliba dhexdeeda kuma banaana an yujmaca waa yajuusu faacilkeegi an yujmaca jamcuha akaaliba mar kale inaad sii jamcisaa ma banaan limaada de jumucdiga agteeda ku dhamaatay soo ma maadaama siqatu muntaljumuca noqoto jamacba aanu dhaafi karin halkaa iyada dhaafin maysid lakin aklu maadaama siqatu muntaljumuc ayna ahayn iyada waad jamcin kartaa warmayna basidayn de bacdu de bacdu soo qaadano afar waxay lahayd afar xaaladood saddex xaaladood mucrad bay ahayd hal xaalana mebni bay ahayd waa xaaladda imika waa xaaladii mebniga ahayd xaaladii mebniga maxay ahayd ya mudaaf lafdi mudaafilaygi baa la xadfaya maxaana la niyoonayay macniisa macniisa la niyoonay sa intaa ma markaa mudaafilaygi aan soo qadarina muxuu noqonayaa bacdu ay bacda wusuulihi ilaa mafaacila mafaacile inta uu gaadhay kadib inaad sii jamcisaay dee kuu banaanaan mayso wa acribun iyo wa acaaribu kadaa madkuurkaasay lamid yihiin iyaguna ma banaano fi acaariba acaariba kuma banaano an yujmacay jamcu acaariba in la jamciyay ma banaano kamaa yujmacu sida loogu jamciyo aklubun akluba calaa akaaliba sida loogu jamciyo aklub sida akaaliba loogu jamciyo e aklu akaalib in lagu jamciya iyada way banaan tahay waayo aklu markii hore siiqadayna gaadhin laakin acaalibi maadaama siiqatu muntaaljumuuc ay gaadhay in la sii iyada banaanan mayso basidan wa aasaalun aasaalna calaa asaaila loogu jamciyo fakaana aljamca jamci waaba isaga oo qad takarara soo noqnoqday fiihimaa mafaacile iyo mafaacile dhexdooda fanuzilaa labadooda waxaa la dejiyey lidaalika takraarkaa darteed mansilata jamcayni laba jamc mansiladood ittafaqa nuxaatu calى ana ixda alcilatayni hiya aljamcu waاkhtalafuu fi lcilati thaniya faqaala abu caliyin khuruujuhu can siyaqi alaaxaadi alcarabiya wa hada huwa alra'yu araajixu culamada nuxaaddu waxay isku waafaqeen labada cilo ee siiqatu muntaljum marka laleeyahay lawaa cilatun taquum maqaama alcilatayn inay tahay jamca inay tahay cilada labaad way isku khilaafeen abu cali sheekh la dhaha wuxuu leeyahay waa bixitaanka uu ka baxay can siyaqi alaaxaad ayuu ka baxay oo dee mar dambe lama sii jamcin karayo waana ra'yiga raajixa laakin culamada kale waxay leeyihin cilada labaadi waa takraarul jamaca weeyaan jamaca baa ku soo noqnoqday jamacan soo noqnoqdayna laba mid wey taxqiiqan wa taqdiiran taxqiiq ahaan buu usoo noqnoqdayba xaqiiqaano indhaha lagu haya ama taqdiiraano waa la iskaga qadaraya isagoo taxqiiqan usoo noqnoqday waa maxay imika kalbun maxaa lagu jamciyey aklub haddana maxaa lagu sii jamciyey akalib jamac ma soo noqnoqon ya wuu noqnoqday uusan noqnoqday laakiin masaajida ma jamca kusan noqnoqday ya mufradkii waa maxay masjid ma mar kala la soo jamciyo masaajid u yimide awala wahla markii ugu horreysayba maxaa jamciisii weeyaan de masaajidi soo ma waa jamcii ugu horreeyeyba marka ka waa taqdiir ahaan oo kale la ohanayo taqdiir ahaan buu usoo noqnoqday oo waxaa la dejinaya ka mukararka ee akaaliba ah mansiladiisa un baa la dejinaya markaa eeg inaad fahamtaan doonaya halkan ah fanuzila qad takarara inuu soo noqnoqdaaba la moodaa fiihima mafaaciil iyo mafaaciilo dhexdooda jamci inu kusoo noqnoqday soo noqnoqoshada jamcu uu soo noqnoqonayaa xaqiiq ahaan buu noqon karaayo indhahaad ku haysaaba jamc soo noqnoqdaad arki ama taqdiir ahaan buu noqonayaayo eh, xaqiiq ahaan muu soo noqnoqon laakin kaa hore ee uu kusoo noqnoqday unbaa lagala mid dhigaya tusaalehaan kelbiso mufrad maa de isaga kusoo noqnoqo mana aklbaad ku jamcisay mana akaalibaad ku jamcisay laakin masaajida waaba jamci ugu horreeyay jamc soo noqnoqday ma jiro kaa hore unbaad meeshiisa dejisay war misla fane marka cilada labaad waxay leeyihiin waa jamac soo noqnoqoshada lafteedaaba ciladii labaada bay leeyihin cilada horena waa jamacnimaday leeyihiin waana sida sheekheenu maray de ibnu hishaamba wasaxraau meel banaan waxubla iyo gabadh kadalika iyo kada madkuuri la sheegay lamid oo xagey kala mid ma fi cilatin waaxidati taquumu maqaama cilatayn faina fiihimaa saxraa iyo xublaa dhexdooda waxaa taniita dhadegnimaaya wahuwa taniitku farcun farac ayuu ka yahay can tadkiiri labnimada waan horeynuu soo sharaxnay wahuwa taniitun bilif halkaas iga celi wahuwa taniitun bilif taniitun waa taniit taniidkaasoo munazalun la dejinayo waa ismafcuulo camal falay xaalka laqme munazalun la dejinayo luzumu laazimitaankiisa mansilata taniitin taniis booskii baa la dejinaya taniiska oo thaanin labaad walihaada ku baraaruji walihaada kan waxa usugnaaday kan albaabi ee baabka makaanun boos makaanko yati uu iman doono sharxuhu baabkan sharxiisu iman doono fiihi ay fil makaani makaanka dhexdiisa uu ku iman doono insha allahu tacala ilah haduu ilaado baab gaaraban ah u guntu kuleeyaha ku dhagafaarin intan waa lilmunaasaba maanu keenu kuleeyahay wuxuu leeyahay saxra iyo xublaana waa lamid oo taniis baa ku jira waa taniis bilif de soo taniisun bita waa taniisun bilif walidalika wa huwa waxaan u celiyey maxay taniisun bilif baan kugu sababtoo ah dee xubla iyo saxra waad ka dhergsantihin inay yihiin alifu taniis almaqsuura iyo alifu taniis almamduuda soo ma taniiskaasi waa taniis laazima marnaba kama fakan karo taniiskaasi laazimkaana waxaa la dejiyey luzuumkiisaasi taniis labaad booskii la dejiyey macnaheedu waa maxay alifu taniiku shayga ay ku jirtahay waxay tusinaysaa dhadignimo dhadignimoay tusinaysaa aliftaasina marnaba kama baxdo marnaba he kama baxdo oo tusaale ahaan shayga taniiun bitaya tada inta laga goyu mudakar iska noqon kara imika qaa'imatun soo maa tada ka tur qaaimun tanisnimadi mayna meesha ka zuulin laakiin aliftaasi shayga ay ku jirto marnaba tanisnimadeed meesh kama baxayso maadaama marnaba ayna ka baxayn ka bixid la-aanta laazimitaankaasa tanii labaadoo kale laga soo qaaday lakin taniif bita muanasnimadiisa meesha waad ka saari kartaa isaga or misl fani lakin taniiun bilif taniinimadiisu waa laazim maadaama oo laazim u yaho marnaba aanu zuulayn laazimitaankaasa la dejiyay tanii labaad booski ma fududo ka soco marka wkadalika saasoo kale waxaa saxraawiya waxubla faina fima labadan dhexdooda waxaa taanitaba wahuwa taaniitku farcun farac wey can tadkiiri buu farac ka yahay wahuwa taaniitun bilif taaniitun waa taanit taaniiskaasoo laazimun laazima taaniitkaasoo munazalun la dejinayo luzuumu laazimitaankiisa mansilata taaniitin taaniis booski taaniiskaasoo taani labaad walihaada kan waxa u sugnaaday kan albaabee baabka makaanun makaan makaanko yaatu imanayo sharxuhu damiirka waxaa iskaga celtaa baabka sharxuhu baabka sharxiisu imanayo fiihina makaanka iskaga celi fiiha fi lmakaani makaanka dhexdiisa ku ima insha allahu tacaala wxukmuhu intaan carabkan boobsini waxukmuhu maa laa yansarifka xukunkiisu an yujara ay jaruhu masterka iska dhalaaliyo khabarkii ka dhig waxukmuhu maa laa yansarifka xukunkiisu an yujara ay jaruhu maa laa yansarifka in la jaro weey bilfatxati fatxa in lagu jaro weey niyaabatan naaibatan xaalay wakiil ka tahay can ilkasrati kasro xamalu nuxaadi way xambaareen jarahu maa laa yansarifka jarkiisaay xambaareen calaa nasbihi maa laa yansarifka nasbihiisay ku xambaareen siday dabagediyeen dalika xukunkan i baabi baabkiisa u dabagediyen baabkii asaabiqi horey baabka horeye kuwa jamcumuanad asalim kee maxmuul ahaa nasbaha kee maxmuul aley ahaa jerka imikana ya mamula eh, ya jerka maxmula maxmuul aleyhuna waa maxay waa nasbada ile eh, nasba iskale intaa wa ina saa ufahantaan taqul waxaad oranaysaa markaa ila soco laqmada mar labaad kuma celinayay maratu waxaan soo maray bifaatimata baan soo maray wamasaajidaan soo maray wamasaabixaan soo maray wasaxraam aan soo maray fataftaxu adigu waad fadxini fataftaxu waad fadxini ha kelimaadkan kamaa taftaxu sidaad u fadxin ha kelimaadkan idaa qulta markaad odhanaysid ra'aytu faatimataan soo maray wamaaajidaan soo maray amasaabixaan soo maray wasaxraa baan soo maray markaa tusaalayaashun baa kala duwanoo midna fadxa asalnimay ku socotaa de midna maxay ku socotaa niyaabanimay ku socotaa oo ta dambe de niya waxay ku socotaa asalnimo oo waa mafcuul caadiya ta horena maxay ku socotaa baab niyaabo weyde waana saa ufahamtid qaala allahu allah wuxu ilaa ibrahima baanu waxyoonay wa ismaaciil wa isxaaqo yacquuba maxalushaadkeenu ka socnaa wa maay ibraahima imika waa majruur waa la jiro ilaayo xarfu jaraa gashay haye calaamatu jirki maxay noqotay fatxaday noqotay niyaaba can ilkasra ismaaciilna uu ku cadfan yahay isxaaqna uu ku cadfan yahay yacquubna uu ku cadfan yahay walilmactuufi xukmu lmactuufi caleyh soo ma wa qaala tacaala allah sarreeye wuxuu yidhi yacmaluuna way shaqaynayaan jinku low ay lisulaymaan maa shay bay uga shaqaynayaan yashaa uu doono humaaga min maxaariiba mixraabyaala ah wa tamaathiila taalooyin ah maxaalushaahidkeena uga socnaa tafsir hadda uma socona waa maxay waa maxaaribe iyo tamathir waa siiqatu muntaha aljum mixraab iyo iyo timthaal baa la jamciyey maxaaribe iyo tamathir ay waxaa lagu jamciyey iyo tamathila soo ma mafaacila lagu jamciyey labadaba haye waa siiqatu muntaha aljumuc maxaa galay min oo xarfujaraa gashay haye calaamadii marka me waa fatxada niyaabatan can ilkasra illi waa siiqatu muntaha aljumuc waa intaa masla fahne wa yustathnaa waxaa laga soo reebay bu yihi sheekhu min dalika min dalika alxukmi lmadkuuri xukunkaa lasoo sheegay xukunka la sheegay waa ke jaruhu bilfatxa mayna sahayn suurataani laba suura laga soo reebay sida sidaa asalka mutamimad imse ka soo reebtay mutamimad imse suura laga soo reebay ya ya saddex maxay ahayn waxa la idaafeeyey iyo kaasha la geliyey lilmunaasabati walidaruura afartaas mutamimad kasoo reeb soo ma markaa suuritaanka asalnimadii unbu ku wada labada kale iska taabicun baa de sooma labada kale iska taabicunaan ba wayustafnaa waxaa laga soo reebay min dalika min dalika alxukmi madkuuri xukunkaa lasoo sheegay oo ajaru bilfatxa suurataani laba suuro ayaa laga soo reebay ixdaahuma labada suuro midood an tadkula waa khabarkii an tadkuladani an tadkula calayhi al sarfigina waan dhiganay imika masrka waa inaad xarirtaan marka idinkaa dhalaalin ay an tadkula dakala masrkeygu muxuu a ah? ya duul dambana intaasunba an tadkula alayhi ay duulu al al waa inay gasho alayhi ismiga maalsarifka dushiisa waa ina al gasho masterkii aan dhalaanim khabar baan ka dhigna al waa inay gasho wathaniyatu talabaadna an yudaafa waa in la idaafeeyo adaafa masterkeygu muxuu ah adaafa idaafatan mayn de masterkeygunkan an yudaafa ay idaafatuhu waa in he la idaafeeyo fainahumaa laa yansarif yujaru waa la jari fiihimaa fiihimaa ay fi suuratayni dhe labada suuro bilkasrati kasre ayaa lagu jira cala lasli asalki xaalada ay ku sugan tahay kasradu falulaa ta hore waa inay algasheen naxw walxaal antum idinku aakifuna atin kuwa ku negi fi masaajidi masaajida antum waa mubtada caakifuunana waa khabar fi masaajidi weya maxalushaahidkeenu iminka u fiirso almasaajidi iyada oo ciladii ay ku jirto ciladii waa maxay siiqat mutaljum mayna wadanun iyadoo ciladii ay ku jirto ayuu hadana maanic meesha yimid maanica yimid waa maxay ya de al baa gashay soo maa maadaama al ay gashay muxuu kaa noqonaya dee munsarif buu noqonaya muxuuna ka baxaya maalayansarifnimadii buu ka baxaya sababta diidana waa maxay dee maanic baa yimid oo maanicu waa maxay kolka hore shuruudda maxaa kamid ahaa ya marka de shuruudda la helayo maanici meesha waa inuna joogin sooma marka iminka maanic baa yimid o al baa gashay al baa gashay wathaniyatu fi axsani taqwiimin a fi axsani taqwiimin axsani taqwiim iminka waa axsantan weeyaan laqad khalaqna insaana insaanka waan abuurnay fi axsani taqwiimin toosid ta ugu wanaagsan ayaanu ku abuurnay marka maxalushaahidkeenu waa axsan axsan iyada oo ay ku jirto labadii sife mayna ku jirin iminka labada sife maxay ahayen wasfi iyo iyo wasnu ficil mayna ahayn labadiiba ku jirin ayaa hadana maanic ku qumay maanica ku qumay waa maxay waa idaafada dee soo kadib maxay iska noqotay munsarif munsaria iska noqoto laqmada ma lagu celmayo iska basiid intan wuxuu ka waramaya sheekhu nuxaadu markay tusaalaynayaan ismigaa maala insarifkaa ee ama al ay gashay ama idaafa ay gashay tusaalayaal kale iska keenaan sheekhuna muxuu keenay markii ugu horeysayba muxuu bil afdali iyo biafdalikum bu yidhi soo maa sababtuu ah isagu uga leexday tusaalayaasha nuxaada kale ay keenaan ayuu halkan inoogu cadaynaya culamada kale waxay iska idhahdaan yaziidoo kale ay ku tusaaleeyaan inoo keeni doona ama waxay ku tusaaneeyaan bicuhmanina bay idhahdaan marartu bicuhmanina ya cumaan eega cumaan waa maxay waa calam maa alif wanun soo ma isaga oo labadiiba ay ku jiraan baa la idaafeynaya cumaanina baa la odhanaya marka taasuu diidaya bal siduu xaliyaynu eegno wuxuu yidhi wa tamhiili aniga tusaaleyntayda fil asli asalkaan ku tusaaliye asalka maad garanaysid waa inta ra oo tamiiliya tusaalaynteeda fi asli asalkaan ku tusaaliyey biqowli odhaahdaydi aan idhi biafdalikum aan idhi ayaa awlaa ka mudan min tamhiili bacdihim nuxaada barhkood tusaalayntooda biqowlihii bacdigu qowlkiisa uu ku tusaaleeyo marartu waxaan soo maray bicuhmaanina ay dhahdaan bicuhmaanina kuwa odhanaya waxa ka fiican buu leya qowlka anigu aan idin idhi biafdalikum sababtu waa maxay fa ina alaclaama alaamta fa ina alaclaamu bi leeya fain alaclaama aclaamta laa tudaafu lama idaafeeyo xataa tunakara ilaa la nakireeyo fa idaa saara markuu ahaado naxwi cuhmaana cuhmaan iyo wixii lamid ah nakirata nakira marka uu ahaado zaala waxa zuulaya minhu cuhmaan waxa ka zuulaya axadu sababayni labadii sabab midkood sababeynkii almaanicayni diidayey lahu cuhmaan u diidayey min asarfi sarfiga u diidayey wa huwa axadu sababeynka oo ah ka zuulayay alcalamiyatu calamnimo weeyi fadakhala wuxuu soo galay cuhmaan baabi maa yansarifu baabka shay kansarfoomay baabkiisu soo galay walayse alkalaamu hadalna mu ahaanin fiihi maa yansarif de kamaynaan sheekeyninba maxaynu ka warramana inagu maa yansarif muxuuna galay ma yansarif u galay tusaalahaatu si fiican u fahn imiga waxaan uga leexday bu leeya biafdalikum ugu leexday horta waxa calam la dhaa lama idaafeeyo aclaamta lama idaafeeyo ismu ishaare idaafeysan iyo ism mawsuuli weli maad aragta calamkuna waa lamid calamkuna waa lamid haddaed doonaysid calam in la idaafeeyo waa inaad horta nakiraysid mar haddii aad nakiraysana maxaad niyota shuyuuc marka cumaan waa maxay waa cumaano cumaanyada ka mid a mar haddii aad ka dhigtay cumaano cumaanyada ka midana markii horena la doonaya labada cilo oo meesha wada jooga inuu maanic yimaado lisaasaynu soo marnay labadii cilo oo meesha wada jooga ama halkii cilo oo meesha jooga inuu yimaado maanicu baa la doodaya ayaa la doonaya maxaanan idin idhi cumaan waa calam calamna lama idaafeeyo ilaa la nakireeyo mooyaane mar hadee la nakireeyey maxaa la niyooday dee nakiro noqda shuyuuc baa la niyooday soo maa waa cumaano cumaanyada kamid a mar hadduu nakiro noqdayba de labadii cillo midbaa daaqada ka baxday tee daaqada ka baxday calamnimadii nakiru noqday keliya maxaa joogta ziyaadatu alif wa nuun haye ziyaadatu alif wa nuun dee muxuu galay qabla idaafa muxuu galay munsarif marka ma idaafadaa ka dhigtay muna horteedba gelin munsarif dee munsarif kamaan hadlayn maalsarifaan ka hadlay marka wuxuu leeyahay sheekhu labadii cilo oo wada jooga maanicu markuu yimaado waa inuu munsarif noqdo ya tanna maxaa u diiday isagoo oon weli maanici imanba ayay labadii cilo mid kamidii meesha kasii baxday ayay labadii cilo meesha mid kamidii kasii baxday oo munsarif sii noqday munari u sii noqday oo maalaynsarifnimadii u ka baxay saa darteed baan anigu uga leexday cuhmaaninayon ugu leexday biafdalikum oo afdal u fiirsa iminka marartu biafdalikum markuu leeyahay biafdalikum marka uu leeyahay afdal laba shay baa laga doonaya labada shay waa maxay wasfinimo iyo wasfu ficil biafdalikum labadiiba mayna ku jirin ya iyadoo la idaafeeyey mayna labadiiba ku jirin wasnu ficilnimadii way ku jirtaa wasfinimadiina way ku jirtaa maxaana keenay inuu munsarif noqdo idaafadun baa keentay de maanicun baa keenay armina isla fahmin markaa tusaalaha sababtan uga leexday bicuthmaan ina nuxaadu ay u keento waa tusaalahaasuu kuleeyahay sheekhu u fiirsa marka wa watamiili aniga tusaalayntaydii fi asli asalkan ku tusaaliyey biqowli odhahdaydii aan idhi biafdalikum aan idhi ayaa awlaa ka mudan oo ka munaasabsan min tamhiili bacdihim naxwiyiinta berhkood tusaaleyntooda biqowlihi bacdigu qowlkiisa ku tusaaleeyo marartu waxaan soo maray bi ilaa baan soo maray fa ina alaclaama aclaamta laa tudaafu lamaba idaafeeyo xataa tunakara in nakireeyo mooyaane fa idaa saara marka uu ahaado naxwi cumaan cumaan iyo wixii lamidi nakirata nakira marka uu ahaado zaala waxa ka zuulay minhu cumaan axadu sababayni labadii sabab mid kamida ah ayaa ka zuulay sababeynkii almaanicayni u diiday lahu cumaan min asarfi sarfiga u diidayay wa huwa kaa zuulayna alcalamiyatu waa calamnimadii fadakhala cumaan wuxuu galay fii baabi maa yansarif buu galay walayse kalaamu hadalna muu ahaanin fiihi maa yansarifka dhexdiisa maalaynsarif inu ka hadlan mayna si fiican mafahanteen bikhilaafi afdala wadalika iska dhe wadalika tusaalahagaasi multabisun wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi afdal afdala khilaafkeega ayuu ku dheehnaaday fa ina maanicahu afdala ka u diidaya min asarfi sarfiga ka u diidaya haye muxuu idin qoray aifatu wasnu ficil muu yidhi fa ina maanicahu afdala ka u diidaya min asarfi sarfiga asifatu waa sifada wa wasnulficli iyo wasnulficilka wa humaa sifada iyo wasnuficilkuna mawjuudaani waa laba jooga fiihi afdala dhexdeeda adafta idaafaysaya am lam tudif maad idaafaynaahu afdala afdalada anigu aan keenayna maanica sarfiga u diidayaa waa wasfi iyo wasnu ficil wasfi iyo wasnu ficilna way joogaan ama idaafe ama ha idaafayn war mayna basiid noqon marka saa darteed baan uga leeday marka markaad tusaaleynaysaa kadib kaasna lagu tusaaleynaya de waayo cuhmaan bush baa kuso arooray soo maa ka soco marka wakadalika wa tamhiili iska ayaa awlaa ka mudan min tamhiili bacdihim barhka tusaalayntooda biqowli ay biqowli shaaciri ay ku tusaaleeyeen kadalika kada madkuuri madkuurka la soo sheegay xaalada lamid maxay yidhahdeen wuxuu yidhi ra'aytu lwaliid bna lyaziidi mubaaraka shadiida biacbaa'i lkhilaafati kaahilu waa bahru dawiil rأyt اwlid bn اlyd mbarka shadida bacbaai اkhilaafaةi kahinu فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون رأيت waxaan arkay buu yidhi alwaliida waliid baan arkay waliidkaasoo ibn alyaziidi ina yaziida mubaarakan xaalo u yahay mid la barakeeyey shadiidan xaalu adkeeyey biacbaai khilaafati khilaafada culayskeedii kaahiluhu garbiisa u fiirso ra'aytu lwaliida bna alyaziidi iminka maxalushaahidkeen waa maay waa alyid alyid wey ba sharxiisa ayaynu ka war sugi si aad ufahamtaan ra'aytu waxaan arkay bu yihi alwalida walid ayaan arkay walidkaasoo ibn alyazid ina yazida ah. haddeed ra'a bimacnaa calimo ka dhigtidna mubaarakan waa mafcuulkii labaad alwalidana waa mafcuulkii koowaad haddeed ra'aadii ka dhigtid basariyad ahaydna dee xaalu kaa noqoni raaytu waxaan arkay alwaliida waliid baan arkay waliidkaasoo ibn yaziid ina yaziida mubaarakan xaaluya mid la barakeeyey shadiidan xaaluya mid adkeeyey bicabaa'i khilaafati khilaafada culayskeegii kaahilu garbiisa shadiid waa sifa mushabaha kaahiluna waa faacilkeegii weeye ila tacmalu camal ficliha weeyaan liannahu xaal iyo shaaniye yaxtamilu waxa suuragala an yakuuna inuu ahaado huwa shaacirku qadara mid qadaray fii yaziida yaziid ashiyaaca faafitaan oo fasaara uu ahaaday yaziid nakiratan nakira u ahaaday uma adhala uu geliyey shaacirku calayhi yaziid al al uu geliyey litacriifi macrifayn darteedna uu geliyey facalaa haada kaa haddii aan ku soconno laysa ma aha fiihi yaziid dhexdiisa ilaa wasnulficli wasnulficil mooye wax kale kuma sugna khaasatan akhus waan gaar yeelaya khaasatan gaar ahaan u fiirso yaziid laba ixtimaal baa ku jira buu kuleeyahay sheekhu ka koobaad ixtimaalka koobaad u kaalay yaziid waa mar haddii uu calam mar hadii uu calam yahayna he wuxuu niyooday marka hore shaacirku shiyaac inuu nakiriyo yaziid yaziidyada kamida mid a misle fane yaziid kadibna ashii buu keenay marka dambe litacriifte si uu u noqdo yaziidkii la isla garanayay markaa u fiirso maxaa meesha ka baxay ya iminka waa calam maca wasnu ma calam maca wasnu ficila munayn maxaa meesha ka baxaya markaa de de calamnimada ka baxaysa meesha calamnimadii baa ka baxaysa maxaana baaqi noqday keliya wasnu ficilnimadii wasnu ficilnimadii baa baaqi noqotay markaa tii hore la mid ahayn maad fahamtay wejisha malaa yar qarsanta halkaas yaziid wuxuu ka dhigay nakiro nakirona waa shuyuucoo dee cid gaari male markii nakiranimo u ka dhigay nakiro u ka dhigay shiyaac la doonay ayuu al soo geliyey ashana muxuu keenay iminka markaa litacriif saxiix wala la kadib meesha maxaa ka baxay hal cilo halka cilo ka baxay waa calaamnimada ila nakir noqday maxaa baaqi noqday wasnu ficilnimo keliya maxaana la doonaya labadii cilo meesha wada jooga labadii cilo oo meesha wada jooga inay ashu markay gasho maalmunsarifu eh, noqdade ashi intayna gelin ka horba maxaa meesha kasii baxay hal cilo oo muxuu sii galay baabkii munsarif dee munsarifna kamaynaan hadlayma maalinsaif baan doonin mina basidahayn mid kalena waa la odhan karaa mid kale waa la odhan karaa cillo kale oo cillada kale waxaa la odhan karaa waa ka weli waaye yaxtamilu waxaa suuragala an yakuuna inuu ahaado huwa yaziid baaqiyan mid baaqi ku ah calaa calamiyati calamnimadiisiibuu ku yahay wa alalna wa an takuna alalna waa inay noqoto zaaidatan zaaida waa inay noqoto fiihi yaziid dhexdiisa kamaa zacama sida uu sheeguu ku andacooday man matala bicida ku tusaaleysa mid labaadna waa lagaga bixi karaa marka tan labaad hadee la idhaahdo waxba hadal ku jiri maayo kan labaad wuxuu noqonaya asmaada waa la qaybiya aclaamta manquul iyo murtajal baa loo qaybiya wa minhum manquulun ka fadlin waasad wadurtijaanin ka sucaada waudad alifyaan ku gaari doona mid manquula iyo mid murtajalaa jira manquulku meel kala macno kale u jiro laga soo naqliyey kaasaana fara badan marka iminka yaziid waa maxay zaaduu ka yimid oo marka maxaa ku jirta ziyaada ku jirta soo marka eeg lilamxi lilamxi wuxuu talmiixinaya macnihii hore ee ziyaadanimo marka wasfinimadii mana ku jiri ya calimnimadina waa sidiisi ashana waa maxay waaba liziyaada litacriifba ma halka haddaynu halkaa haddaynu maro oo la yidhaahdo ashani waa zaa'ido wuxuuna eegaya waa lilamxi meesha maxaa ka baxaya in la waayo cilladii calamnimada cilladii calamnimo meesha waa laga waayo oo way joogtaa meesha iyada waa baaqi maadaama ay baaqi tahay maxaa ka saaray keliya ashan la geliyey maanic ashun ba ka saaray marka labada ixtimaal labaduba waa suuragal buu kuleeyahy marka ixtimaalka hore hadaynu ku soconno unbaahe ku soo arooraya lakin ixtimaalka dambe hadaynu ku soconno waa musallam weyde lama qabsan karo marka liannahu xaal yeeshaan iyo yaxtamilu waxa suuragala an yakuuna inuu ahaado huwa shaacir ku qadara mid ku qadaray fii yaziida yaziid ashyaaca faafitaan oo fasaara u ahaada yaziid nakirata nakira u noqday uma adhala wuxuu geliyey shaacirku calayhi yaziid dushiisa alal buu geliyey litacriifi eg macrifanimo u geliyey de ashan waa macrifa iminka facalaa haada arrintaa haddii aan ku soconno oo markii hore shiyaacu ka niyooday kadibna uu nakiro noqday kadibna ashi macrifanimo uu geliyey dee laysa ma aha fiihi yaziid dhexdiisa ilaa wasnulficli wasnulficil mooye wax kale ma aha khaasatan gaar ahaan wayaxtamil waxa kale oo suuragala an yakuuna inuu ahaado huwa yaziid baaqiyan eeg mid baaqi ku ah calaa calamiyati calamnimadiisiibuu baaqi ku yahay wa al wa an takuuna al alna waa inay noqoto zaaidatan zaaido ashani mucarifo maaha yaziidku waa yaziidki a taqaani fiihi yaziid dhexdiisa kamaa zacama sida uu sheegay min matala bicida ku tusaalaysay wayaxtamilu an yakuuna tani waxay ku cadfan yakuna soo maaragtid aragtid ismigeygi oo mustatira iyo baqiya khabarkeyga halkaasay ku adfanta waa meelahay odhan jireen cadfu macmuleyni calaa macmuley caamilin waaxidin bicaifin waaxidin meelahay ohan jireen weyaan cadfu macmuleyni laba macmuul baa la cadfay labada macmuul waa mahay al iyo zaaidatan calaa macmuley aamilin aamil labadii macmuul baa lagu cadfay caamilkaasoo waaxidin keliya caamil keliya waa mahay wa yakunu labada macmuulna waa maxay waa ismigiisio mustatira oo huwa iyo baaqiin oo khabarkiisi bicaatifin waaxidin caatif keliya oo ah dee wowgan meesha yaala halkaana maalasarif waan ka baxnay insha alla wuu iska hadal badan yahay laakiin bab gaara ayuu sheekhu he inoogu cadcadayn doona halkaasaan ku gaari doona insha alla horeyna waanu soo araragnay wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk